iatan xaal ay tahay oyel uxuu ka dhigaa farahiisla filqiblati qibla wuxuu ujeeda xaal ay yihiin faraha naftoodii makasibo oo midigta midigta faraha ay istaagi waayeen waxau dhigaa maxmin markaasi iskalaasna ku hayna waxau dhigaa yani waxau aadihaa xagga qiblada u aadihaa farahiisla wafi aakhiri ataxiyaadka dambe fiigiisii waxaa la suneeyaa atawaruku sin dhudhig aa la suneeyaa atawaruku sinta dhudhigiisii aa la suneeyaa ninka muwalliga oo dukaayo sintiisii inuu dhulka ku dhijiyo boodihiisii inuu dhulka saaro boodii waay mano barii boodihii inuu dhulka saaro sinta boodihii inuu dhulka saaro saasula usi waxaas lamid yahay kal oolada musaliga gogolashadiisii aw lamid yahay laakiin musaliga andukuhaayo markii oo yani oo osinta uka dhigaayo yani lugtiisii dhogaahay min jihat yamiini u bixiyaa intamo waydiisuba darfaahu waa bixiyaa israahu lugtiisii midig min jihati yamiinihi badahdiisa xaggeeda oo bixi abitaan anaya walkasa walka waa lukii midiga lukii badax waxa usoo bixaa xagga bidibka xagga miidka usoo bixaa lugtii magaciisi oo oo midigeedna yani waa oga farahiisina afcaadihaa kalamaan atawaruku malimiin inta wayansixu waa dhajiyaa warika hoosintiisii بالأرض وkudجya وkooki sidii qعd u fadhiisto jaaga banaan ka hore waaa manaa waaa loo sumeeya مanaha fi qcd ksmi bاأwl يusami في الأوli وyusami waaa loo sumeeye في الأوli في الأwl ka horeeya kuliisii yani waaa loo sumeeyaa saas waaa loo sumeeyaa yani kuraas a loo sumeeya lis lis al sameeya saas maxaa layihaha waa ku sheega inaasa ku sheega kan la saas waa layihaha inaasaba ku sheega isu musalli calaa kacbin bimaawda marki liska usheegi dhulka asdigaa rabaa liska liskiisi oo bidxii usheegi dhulka inuu dhigo dhulka inuu dhigo maxaa suubiya marka kubadax maxay suubisaa waasan suubisa ay suubihaysaa gudubka waa oogaa asaabicda atraabteedine yani qabada jeydiya taabicdinima kamdig yani faraheedi qabada jeydiya si ahaata si ay ahayd markii sujuudsanay markii sujuudsanay si ay ahayd asii laha wata kayfiyadaasa sun laha marka la sujuudane taas inay aa laadanaa sun laha uki laakin waxaa sunaa kudaa soo dhacintiisi lugahaada dadka badanaa juudkooda khatara ama saa iska dhahaayaan balrabata ama anfacaayo in aada khushuuc ninka intaa qankoo yeelo keliya ad aflax almu'miniina aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna geheysaa yani ninka oo salaada xidkila garabo afaaba ahaado fil-aada ahaado inteedna kasoobaaya kaasaa khaajic lagaraha ninkii intaas ka tagaayo inbas maqan yahay kutusaysa oo salaadaba waa joogaa maahine mala joogo salaada mala jiro alhaasba haddii ku dadaaleysa nin kasta oo sheegan iskolaarkii tawarugii faraha taaliile sunaadan kula ku dadaaleysa aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatin khaashicuuna hadii inta adeerin asi culamarkaa la jiro sia nabiga marki nin oos arki oo garkiiskaasaa lahaayo markiiskaasaa lahayo salaadku jiro laanki law khashaca qalbu haadaa ah, khashaca jawaarixu ninkaan qalbigiisa haduu khushuuci lahay xibniisa khushuuci lahay siyaasa arki jira atar salaada khushuuca yani maaa ah, qasdiyaas yahay lamaad waxaa loo sumeeyaa oo dambe iyo wixii la jiro usuudka dambe i iyo atexiyaadkii waxaa loo sumeeyaa iyo wixii la jira macnaha fadhigaas iyo wixii la jira maxaa waaye atexiyaadki iyo tashahudkii rugnyaalka ahaayeen markii atexiyaadka sakrihaayo nabiga markii usallihaayo ilaa agtisanaan la tago fadhigiis waxaa suna ah inaad sinkiisa u ka dhigo sinka inuu ulka aalnaato sinkii inuu ulka aalnaado taasaa suna ah atxiyaat iyo la jiro waxaa loo suneeyaa maxaa la jiro maxaa waaye atxiyaa fadhiga way salaada dhexdeedii fadhiga dambe iyo wii la jiro arkaan ahaayeen maxaa way arkaan kala jirto ficliga qawli waan ahayen wasabiga ahayen ficliga eede atixiyaadkii iyo magaciisii iyo iyo iyo atixiyaadkii iyo magaciisii tashahudkii ashhadu an laa ilaha ila allah marka dhahaayo iyo magaciisii tana nafsii kulligoodii ilaa u kala lahsado waxaa suna ah inaan mutawarqas ahaado intiisii oga dhulka saal inta adkubi asuna manaa intaas dhulka dhigi imkii ataxiyaadka akriyaaye markakacay yani suna umaxateeyeyso ama intii ashhadu an laa ilaha ila allahu leeyahay madhe yani waa ksaciid waxaa ku fadhiisi kawarad mada leeyahayo sabra waa la suneeya tawruda iftiraas oo kala waay waxaa iskaga dugan yahay askalaga dugan yahay askala askalaga soocan yahay askalaga dugan yahay saasan dugidaas socnaasha ma laho waxaa iskaga soocan yahay iftiraasha tawruda waxaa iskaga soocan yahay yani qaanqawa oo korkii isku qafiifahaayo badaxdaas keenaa tawruda maydii qaanqawdii badaha ahayd oo magaciisii oo lagu fadhiisahaayey waa soo bixiyaa waa soo bixiyaa ilaa yimiin dilkii soo bixiyaa kana kala soomaa intaas kala soomyihiin awal kacb waxaa ku saliishahay iskiraasha midka badax kaan qaldayn laakiin markii oo tabalguna leeyahay musalii badaxdiisii waa soo bixiyaa waa sa yukriji waa soo bixiyaa min jihati yamiinihi yukriji waa soo bixiyaa israahu lugtiisi badaxeed yani min sarati min jihati yamiini midigtiisa jahaded soo bixiyaa alahana kamis kamiiska kujira beenkoodii ay wada duwan yihiin intaan wara laakin hujumsada israahu fal asbaxu qoolka fiyuuda badan asax waa soo marteen saxaafada mankaasi xaafkiisi hore usoo keenay gowkaan kusoo mardi madaxa lagu haayaan rabaa waxa waaye muqaabilkiis saxiix ma oho waxa waaye kasaratu saahi fadhiyaalkaan u bara lahaaya si u fadhiisiis ninka sahwi ku dhac imaamka ah maamuum ah marki sahwi xageedi hadii sahwi salaada gal fadhiga oo atixiyaadka fadhiisa haayo hadis ogaad oo la baraarujiyo fadhigiisii inuu ahaado goblida waaye goblid oo oo fadhiisahaa maxaa yeelay gobrid waxaa oga fadhiisaa waan sheegi doonaa taalad fadhiisahaa isahbu isku dhacay taalad fadhiisahaa la yaalka ay badahayan lafdiida wastarishu masbuucu ma og aasi wastarishu magaciisi kii oo laga horumari salaada waxa loo hormaray waa fariista waa guguladaa salaada waa horumari waa guguladaa nimaamkii oo salaada ku jira hortaada kali ama imaamka adkoogaadka ku asaxeebkii damba u fadhiyo adkoogaad ad ataxiyaaدkaas eba kusoo gaartay oo kuxeratay rakcadii saddexaadka afaraad kuka dhigtay fari imaamka fadhiisana tawaro waa tahay hadda waxa uu sameeya maxaa yl abitaali waa kakacii mudadisaay oo masbuuqa ah oo lalaada wa lagu hormaray oo gadaal hadiisati meel imaamka kuxeratay kii dambe kii lamaad intaas kuligi adi ataxiyaada fariisayey ataxiyaadii halkaadi siraashuna kuma ahaa masbuuqaa tahay imaamka hosaad digtay gadaalaad kusoo gaartay kii dambaad timid hadii fadhigaada waa ogonaana sahaabo taanle taanle kuraas kamra yani kaagii badheys inaa ku fadhiisatay kuraas kunabataa waaye masbuuk saasa maxaa yeele adiga marka imaamka sala naftado sacidaa aada waa saciid haddii saan u fadhiisid lama xaraka markaa aynahaayaan maxaa yeelay saahii iyo atexiyaadkiisii oo dambad soo gaar masbuuq isaahiy asaasi dambaa sujuudaada maxaa yeelay haddii sujuud ma ay jirin waa sintaas u ka dhiga xarakadaasaa la diidaa oo la suubihaayo masbuuqana saas waa isaahiyane kul lamada masbuuq ahay iminka sahwiga ku dhacay lamadoodi de fadhigoodii imaam ahaado maamu ahaado inuu istiraas ahaado ala sumeeyaa ris inuu ahaado uu inuu ahaado surud yaa laydihi insha allah berdaman kusiisii doona kalaano ahaa kul istiraak تشهدين بسافر الله في ركبتي غرب ركبتي منشورة اسمه ويضع فيها يسراه ويضع واتجيها فيما تشهد في التحيات في في التشهدين لما التحيات في calaa tarafi rukbatihi madaxdii ah jilibkiisii musallii jilibkiisii tarafteedii korkeedau saaraa gacantiisii gacantiisii badax waxay fuunahaysaa jilibka badax korkiisii waa midigtani inta fuunaysaa siriyaha idaa ka miduna manshuurata alashaabici faraheeda oo kisan xaal ay yihiin qaamaha saaraa jilbiisa saaraa filaadan min ijil la-aan manshuuran ahaadan saan saan malkalo qablada kajeesaa malaysaan liyaa qablada kajeesaa korkooda qablada kajeesaa waxaa loo haysaa asaa suulka inay qablada kajeesaa منشورة بلا ضم منشورة يا بلا ضم استدج الآن تجنت قال استدج الروح قلتوا عليه فأسف نوال حبان هاي واسعت عليه منشورة الأصابع فرهاد يعني أو أو فتنة هذان يا hubanaa luraacaa iyay ilaa damin yani isku cidin la-aan bal yani waxaan kala diyahaa kala bixin oo dhexdhexa ixsaan kala bixin oo saan waa waa lama saana salama saana saa tafriid kala bixin oo dhexdhexa tooda walba oo tafriid la-aan raba saas leedahay qultu waxaan leehay ana isticnabaan hadaan ahay alaصx qolka fiyool bada adamo saanana asax ah wallahu waxay bixiya adamu dami waaye yani waxaa loo wadaa yani tafriidka oo kala bixinta yani suulka aakirada xisiisiisa kala bixintaas yidhahdaa kan hata adloo bixi oo tafriidka laga dhigaysaa suulkiya yani khibrada akajeedka damdu imaamnimadasiyataan wayna dambiga la-aan waaye khibladii hore dhan khiblada injeeda xataa suulka ujiyo hadii tafriij weyn la suubiyo sabti suulka eedaa khiblada kasoo jeesaysaa waa iskula jiraa maxaa yeelay faraha dhamaantood khiblada u jeestaane calaa kuli xaal waa jaraa cala haalib hadda meesha si haalibka ah yaa ku durarsaday macnaha ninka oo guriga baxdiisa dukahaayo inkale ninka guriga dukahaayo waa sulajaha ma anahu law farajahaa huwa mutwajihun biha ila lqiblati askale geeyo qibladiya kaa bixiyo waxaan nidhi maxaan joognaa walaqdooda minhimna walqinsara walbinsara wakada lwustaa lilabhari ladhari ويقبض ما هو من النار قلت الأصح الضم الله الذي يعلم كعالمه من من الغابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حسري ويقبض ولاوى نكتك هايو نكتك أصحي هايو من مناه من مناه مخلقها زعنتي إبريسي في حجاري waxaad ka soo laabaa badaxdiis alqinsara baryaliida soo laaba walbinsara tan ku xigtana waa soo laaba tan waay insar tan waay kana binsar waay baryaliidaas laabaa walbinsara tan oo ku xigtana waa laabaa wakadaa waxaa la soo ah waxaa soo laabaa alwusfaa tan waa soo laabaa wakadaa waxaa lamid ah albinsara alwusfaa tan dhadhexeysato manaa farta dheer waay fartaa dheer bil custaa lahelahaa idaa bidhexaysataa taana waa labaa maxaa yeele insarka iyo binsarka oo farta yareega itan ku-xigta iyo yani sabaabada tan oo farta oo tasbiixda heysa iyo suuka intaasa tan udhexaysa hustaasa salaaaway halkaasi farta dheer waay marka laabaa fil qolka muuqashada badan hataan qabano wayaqbidu waalaa waa iimiyaahu bada midigtiisi waxaa soo laaba alkhisara faryad faryadayda soo laaba walbisarka ku-xigtana waa soo laabaa wakada wustaa kan dhadhaciisana waa to dhadhaciisatani waa la too saasa waa laabaa asoo sheegni gacantiisi midig gadaal farihiisi midig qablaloo ujeediya intaas kulli hadana marka ku kala sejila yani tambiidka waxaas kalaawa marka ajhaas fari saan waay saan waay waxaas laawaas yani yani waxaa soo laawaa kaysarka tan yara iyo tan kuxigto iyo tan magaciisi iyo tan dhadhaceysato oo dheer intaas laawa saasoo laawaa iyo yani minaahu usadawaa kayfeedaha musabbixadii wayufsilu waa diraa almusabbixata fi tasbiixi waa diraa taan ashaadamaay waay ayaadkan u akrino farta oo tasbiixsato oo ilaahiyna yahdo taasay waa diraa wayarfacuhaa waa koryeelaa taasi cinda qawlihi ila allahu ila allahu ma tasbiihayo agteedine waa koryeelaa dhaafiyola walaa yuxarikuhaa ma dhadhaafiyo ma dhadhaafiyo wayadfacu waa koryeelaa ninka musaliga ahaa musabixadii waay musabixa si oo ilaahi tasbiisiisi oo ilaahi nasahaysi wayadfacu waa koryeelaa cinda qawlihi qowlkii agtiisii ila allah markas leehay waa koryeelaa walaa yuxarikuhaa ma dhadhaafiyo sadexda waa musabixa tan waxaa la yihaahaa tan magaciisii musabixada waxa waaye tan suulka ku xigta waaye waxaa musabixa loo magacaabay yani tawxiidka ilaah ayuu ishaaray ilaahay waxdaaniyadiisa lagu ishaaraa tanziih ilaahayna wax xumaa iska nazahan yahay oo ilaahay ilaah lamaad inaan jirin taasaa lagu ishaaraa ilaahay lamaadka lamanimaadka tanazih ay ka sababana waa lu magacaabaa sababa waa lu magacaabaa ibl sababana waa lu magacaabaa waxaa hmm. sabaab loo magacaabaa ninka iminkiis doodaayo qofkas la doodaayo barta isku taataagaayo markaa doodaayo dood isku diro markaas caytamaayo caydana yani eh? idaal caytamaa saasa daraadeed eh, iya sabaaba loo magacaabaa waxaa loo adeegsaday yani marka oo lacaytamayan oo loo adeegsadaa musabixa waa la yihaahaa maxaa yeele ilahay waxdaaniyadiisa lagu ishaaraa musabaxada waa diraaca malaabo walaa yakbiduhaa malaabo waxaana as ulaabeyna inay odayaal hat inay odayaal ahaata ahaan ila allaha markiis leeyahay qof agaayo waktigaasay inay iyaga odayaal ahaato daa daraateedii yani ukoryeelaa hore bajahay bay ahayd maxaa yel waxay ahaataa laba haddan inay kudegsanaato jilibka meel ku dhow marka ila allah asleehaayo ishaarada waxa waaye yani allah macbuudkiina os leeyahay subxaanahu watacaala waaxidkaas yahay keliya maxaa yeele tawxiidkiisii ool fiil ictiqaada inay kulmisata kulmisalaad marka tawxiidka ila allah asleehaayo oolkana aka laho ficilkan a ku sheego waa kan oo keliya qowlkan aa ila allah waaka ilaahay waxaa ahayn inaan jirin aa jirin isagoo saas iskulmiyo iyo ficilkiisa fartana hal ka dhigo ictiqaadkana a mideeyo ictiqaad laabtiisne waxdaaniyat allahi arumeeyo waxdaaniyat ilahi ku rumeeyo ila allahu ila allahu da marka leehaayo xaydka oo qalbiga ku jiro oo niyaad اlqalbi la yiraa yani meesha oo imaanka yani macalkiis as yahay inaas laxariirsa marka ila lah as leehaayo fartaa kor asu qaadaayo ictiqaadkiisna yani aka ilaahay aka kala yeelo oo meesha oo maxalka imaanka ah marka ina laxariirsado xididkaa oo niyaad اlqalbiga la yiraa qalbigaas inaa xididkaas laxariirsado sabacda ina laxariirso inaas yani kamara kao ila radaaniyadiisi ascabteeyo walaa yuxaadikuhaa ma dhaaqjiyo cinda qawlihi ila allah ma dhaaqjihaayo anaa waa suga fasi waa sugaa fata waa sugaa walaa yuxaadikuhaa ma dhaaqjiyo maxaa yeelay subana salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi qaala laa yafcalhu ma fali jirin yeeli jirin ma dhaaqjin yeeli jireen abu da-da wariyey wayt cabdلlah بn zubayr hjiyaa waxaa wariyey wail بn xjar wail بn xjar a ah, waxaa soo wariyey nabiga salى الlahu عalيه wasalama inaa nabiga hjiyey hadda waasleeyaha lamada xadiid bay wail بn xjar taas ah, wariyey oo inaas dhaaji jirin nabiga iyo cabdالlahi بn zubayr taas wariyey yani inaas dhaah jirin dhh jn iyo eylka leeha waa dhaahdiya aqwaasha qiiliyata oo murajaxaday kamid tahay eylka oo qiiliyaas la rajaxay ay kamid tahay asaawaayer waa dhaahdi jiri kamaan bh waas leeha lamada xadiid صaxiix waaye صaxiix waaye hadda maalikeeda wasilxisha la tago oo masala la tago maka imadiina cumrada waqtigeedii ma arkeysaa saanka arkeysaa imaam shaafici labada xadiis waxaa ku camal fashiyey raajinkii waxaa yani kaafiha taxriigi kan kale oo waal bin xijri wato oo saxiixa ah waxaa loo oobsa nabigu waa fali jiri iyo meelna maxaa ma fali jirin taa waxaa loo oobsaday taa saan ma ahe shaaficiyada waxay ku oobsaheen laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah marki adiga xajartaadi jilbaha korkiisii oo oh, ajar korkiisi farta ay saaran tahay halhaas hadisa ayada laa ilaaha ila allah bas intaan lo arjooti waa fali jirida taasaa islaysaa ina fali jirana waasaa sugaysaa inta yani intaa kulli yani tawxiidka ninka tawxiidkiisi qool iyo ficil ictiqaad intaas jira waayo xaqiku haama dhaajiyo nabi waa fali jiri a ah, nin waay leeya ma fali jirin markaas saa lihidaa hadii la hormariyo naafiga kan leeyahayo ma fali jirin kan lamaad kan lamaad oo msbidka waa fali jiri leeyahayo waay aftiis yani oo asku ogaadi waay waa ibn xijir see la hormariyaa awalkaa la hormariyaa naafigaa la hormariyaa awalka oo ma fali la hormariyaa qaacidada oo usul fiqiga saas ah. naafi munfi iyo mfsid haday kulmaan daa'iman ba waxaa lahormarihaa mfsiga markaa mfsid sameha la lahormarihaa kaniga oo mfsidka waa la lahormarihaa waxay taasa aftood sugnaatay calaa kuli xaal yani waxaa waaye xaraka la-aanta salaada dhexdeedii munaasib uma aha xarakala munaasib uma aha xaraka la-aana munaasib ah qiila liha salaadita xaaraam buwan salaaday buusaa haddii kii hore aan qabano kii hore haddaan qabano oo leehaayay yani nabiga ma dhaarji jiri yani intii tiri yani waa dhaarji jiri qool kalamaad yani alaa kuli xaal salaada kuma burayse laakin dhaakdinta adkaani jiraahi waaye shaaficida asoodi dhaakdinta osaan laleehayo jiraahi waaye maxaa yeelay xaraka badan dhaaq badan salaada yani mhat uma ahaa naafi uma ahaa naafi uma ahaa alh waladharu hooka muuqishada badan dam libhaami suulkii tajintiisi waaya iliha ilى lkisari dam libhaami ibhaamkii yani ilى musabaati iliha ilى lmusabaati waladharu hooka muuqishada badan dam libhaami soolkii dhejintiisi waay ilayha ilى musabixati kan tasbiixsi hayso xageedii in loo dumo waayo caaqidin caaqidin maantirima halaaثata وahamsiina caaqidin koo caqdihaaye yani latoo halaaثata وahamsiina halaaثan saddex isagoo hamsiin oo konton konton iyo saddex foguntaayo yani latoo ah soddon iyo saddex foguntaayo latoo ah in alaatin aalaatatan وahamsiina haal sutoo yahay macnaha waxa waaya inaa oo farta sabaabada hoosteedii suurka ka adkeeda misaal dhaho koowaabkan waxaa lagu tiriyaa waaa leeyahay maca koobkaasa loo koobaayo konton waay konton waay xadiida u daliila ibn cumar muslim kaana alayhi salaatu wasalaam waxaas ahaa jiray idaa qacada hadoo fadhiisto wadaca waa dejihay waa saaraaye yadahu yusraa gacantiisii dadax calaa rugbatihi lyusraa jilibkiisii korkiisii asaaraayo wawadaca waa saara yadahu ljumnaa gacantiisii oo midgeedna calaa rugbatihi ljumnaa ad xadiid waa sheegay فcqd waa cqdihaayay manaa waa guntahay aلaaثan an وahamsiina konton iyo sadex saa guntahay ashaara aw ku ishaaray بn cmar mslim waay yaarahay bisabaabati sunata oo sabaabada la yihaa caaqidin aلaaثaثan وahamsiina xadiis mslim a wariyey ibn mrdoorna baa la wariyey ثaلaثaةa وaخaمسiiنa caqdin ku caqdihaayo ثaلaثaةan سdex iyo وaخaمسiiنa konton konta iyo sdex ku caqdihaayo caqdin ثaلaثa وaخaمسiiنa carabtaa caadba waxu ahaayo hadii wax ay kala ay gada haayaan hadii oo yani waadi waxay gada haayaan اsطilaax ay qabeen اsطilaaxood yani waxaas ahaa jiray markii shay asbato carabta xaggeeda layiraa carabka meeaad ku gaday sheegaan sheegaa meeaa ku gaday hadii layiraa waxaas leeyahaa saan aan ku gaday saan aan ku gaday saan aan ku gaday carabta caadadooda istilaaxooda saa ahay haddii nin carab waxgado asgado markii shay asgato hadii la weydiyo layiraa meeaa ku gaday waxaan waxaas leeyahaa yani wax kale ma dhahaayo waxaas leeyahaa